بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين sheekh iسلام taymiya markuu ka hadlay xadiiskii ku saabsanay dadkii nebiga cambaareeyey oo dhaleeceeyey oo aflagaadeeyey oo khawaarijtu ay ka mid ahaayeen nimankii uu soo sheegay oo ka soo hadlay sheekhu oo cumar uu yiri aan dilo kabacdi haddana uu xadiiثa fi صaxiixayn uu keenay alladii xadiidki ladii lamasahu fi qismi duhaylati alatii arsala biha cali xadiiskii kale sayahruju qowmun xadiistaa markuu sheegay ayuu wuxuu yihi fahadihi axaadiiu xadiian macnaha fahadihi axaadiiu waxay u noqonaysaa xadiian khawaarijta iyo acniga looga hadlay oo hadda soo hormartay ee lagama hadlayo guud ahaan xadiis ku timi masalada lagama hadlayo xadiistan hadda khawaarijta ku saabsan iyo inay nebiga aflagaadeeyeen cumarna uu yihi aan dilo kuwaas nebiguna yihi helalaayo kuwaas ka hadlaya sheekh wixii faadil xadiiu xadiiskan iyada kulluhaa dhammaanteed daliilun waxay daliil iyo xujow tahay calaa ana nabiya sal alla alay sl amara inuu amray oo faray biqatli in la laayo aa'ifata hada arajuli ninkan aa'ifadiisa kooxdiisa rajulkii alcaa'ibu ceebaynahayy calayhi ee cala nabi nabiga cambaaranahayy ninkii yidhi nabiga qismada kuma aadan cadaalad samayn nebiguna uu yidhi yakhruju min didi hada qowmi yatluuna kitaab allahi ninka kooxdiisa iyo wii kumogda ah in la laayo nigu amara wuxuu faray biqatli aaifati hada rajul ninkaa aaifadiisa kooxdiisa dadka kumogda ah ku dhaqanka ku caqiida in la laayo nigu rajulka alcaaibi cambaaraynayo caayahi alayhi calnabi caayayo wa abara wuxuuna sheegay nebigu ana fii qatlihim kuwaan in la laayo khawaarijtan inkaarqooyinka in la laayo fii qatlihim ajaran hawaabi ajar baa ku jira liman qatalahum cidii dishay cidii dishoorlaysa wa qaala wuxuuna yiri nabigu calayh salaatu wasalaam hum ayagu sharu kuwa ugu shar badan weeye qatlaa kuwa la laayay oo la dilay taxta adiimi samaai samada qalfoofkeeda hoostiisa wey taxta macnaa hoosta adiimi samaa samada qalfoofkeeda adiimi sama waa la waaa muuqda jirmiga muuqda oo madow ayaa waxaa leeyaha adiimi sama la yihahda maa dahara min asama shay walba waxa ka muuqdana adiim baa la yihahda marka dad la dilo oo eh, cirka hoosta jooga dadkii ugu sharka badnaa kuwa ayaga khawaarijtu marka waa qaybo qaybo wey hadda anu hawshadaas kama hadlayne eh, waa qaybo qaybahaas ayana waxaa laga wadaa khawaarij loo yaqaanay eh, muxakama ama mansuusa oo nebi maxamed uu sheegay weye nimankan inta badan cadda laga hadlay waa nimankaa kuwo calaamaad iyo lagu raadinayana waa jiraan oo calaamaadka kuwii hore iyo caqaa'idoodii iyo mabaadidoodii looga qiibaarayo la fiirinayo waa jiraan marka kuwii mansuusada ahaa saxaabadaa la dagaalamay cali baa la dagaalamay waqtiga saxaabay dhaceen waa tageen iyo taabiciin wixii ka dambeeyey markaad khawaarij rabto inaad ka hadasho waa inaad aada uga baarandegto inaad aada uga baarandegto ood iska fiiriso calaamaadka iyo dhaqankooda iyo muctaqadaadkooda iyo caqaa'idooda waa inaad nusuusta ka hadashay waa inaad aad aada ugu bandhigto o u fiirsato waa inaadan ku tiri kuteen wax ku xukumay waa inaad ayaga la waraysato waa inaad la sheekaysato waxay kuu sheegaan iyo hadday kutubleen kutubtooda akrido ayaga la sheekaysato la tacaamulto aada waraysato xog aad qaado laakiin haddii dadkaas siaasi aad wax ku waxayso adiga laftigaaga dadku waxbay kaa sheegaan waana been intiina meesha fadhida dadku waxbay ka sheegaan waana been alaysa kadalik marka kutubteen waxba laguma dhiso waxa lagu dhisahayaa inaad ayaga waraysato afkooda aad ka qaado kutubtooda aad akrido cajalooda aad dhegaysato xog dhammaystiran aad haysato xogtaa dhamaystirtana markaad hesho yaa waxaad u celinaysaa khawaalij iyo calaamadihii iyo wixii lagu sheegay dhaqankoodii iyaad u bandhigaysaa tii waafaqda tig baad saaraysaa tii waafaqi weyda istilaab baad saaraysaa waxaa kuu soo baxaysa nimankaan maxay baa kusoo baxaysa taa waa middaas midda labaad waxaa weeye xagga xukunkooda xukunkooda muxuu yahay xukunkooda laba qowl baa ku jirta walow ayaga dee ayaga laftooda tafaasiil uu gelahayo oo ayaga laftooda inay kala dudwanaan laga yaabo waxyaalo kala duwanaada ayagoo khaalidooda ah laakiin guud ahaan markaan qabno laba qowl qowlkood wuxuu leeyahay nimankaa waa kufaar oo murtadiin waana lalaynahaya dhiigooduna waa mubax waan diintana waa ka baxeen daahirba xadiistaanayna ku dhegayn bukhaari iyo keyrkiis baana qaba niman kaleo fuqahaa oo culimaha ahlulcilmigana waxay qabaan inay yihiin asxaabu lkabaa'ir wa fusuuq alfujuur inay yihiin diinlaawayaal yihiin ayay qabaan laakiin aan la tagfiirinayn oo la gaalaysiinayn ola waxay dhn waaba ka istaagaynaa qolaa waa ku wareereen waxay dhaheen meel u dhaqan mutakalimiinta ugu badan leanna qoladaas waxay dhaheen laa ilaaha qof leh anna waa gaal ma dhigi karno iyaga mabdoodu waa saas mugda shiicada iyo kuwa nebi maxamed caayahaya waxay ku leeyihiin mar hadduu laa ilaaha leeyahay anagu nuxmayn maaa laa ilaaha laa ilah usocodaysa nin nebi maxamed caayahay nin saxaabo caayahayo caaisho caayahayo dadka qur-aanka kusoo degay caayahayo oo nusuustii qadciyaadka beeninayo qur-aanku waa naaqis kule iyo waxay ku leeyihin hadda laa ilaaha buu leeyahay see dhahayna laysa lahu laa ilah ninka asaga laa ilah kaa male shuqulna kuma leh hay laa ilahda afkaa bartay nin baa wuxuu maqlay aan saaxiib ahay reer south africa cismaan cabdi la ohan jiray iyo wuxuu maqlay mid ciraaqi oo shiici ah oo waagii ciraaq maraykanku qabsaday laa ilaaha lagu maqlo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah lagu maqlo marka niman reer abku ahay miinto i taabtabi abti waaguu yaraa ayuu wuxuu xifdaygi bismi illahi raxmaan raxiim laa ilah u xifdaygi laakiin balan kale waa gaal buuli marka kuwaas laa ilaah marka yaraayn xifdiyey jadad looma siiyo waxaa xool lama soo qaado arig lama soo almuhim marka xukunkoodana khilaafkaasa ku jira aan ka socon wuxuu sheekh islaam ibnu taymiya farataba wuxuu ka ratibay oo ka dhaliyey nebigu farataba nebiyu nebigu wuxuu ka ratibay oo ka dhaliyey alqatla dilida ayaga la dilahayo calaa muruuqihim bixidooda ay ka baxeen min addiini diinta inay ka baxeen leannu nebigu alai sala slam wuxuu ku yidhi yamruquuna min addiini buu nebigu aley ku yidhi wey yamruquuna min adiini kamaa yamruqu sahmu min aramiyati saasuu nabigii soo maaha marka sheekhu wuxuu kuyihi farataba maxaa loo dilhayaa nimanka maxay galabsadeen farataba nabigu wuxuu ka ratibay oo ka dhaliyey alqatla dilka ayaga la dilahayo calaa muruuqihim ay khuruujihim ay ka baxahayaan min addiini diinta inay ka baxeen baa laga ratibay fa culima waxaa la ogaaday annahu qatligu muruqa dhecafo fa culima waxaa la ogaaday annahu muruuqa bixitaanka diinta ay ka baxeen inuu yahay almuujibu midka waajibiyey liqatlihim ayaga in la dilo khuruujkaasee muruuqaasa wuxuu waajibiyey anahu muujibu midka waajiba liqatlihim lalayo limaa shaygii weeye ama lamaa watigii alow ay ku xadgudbeen lamaa wakhtigii qalow ay ku xadgudbeen oy antaraareen oo mooro dhaafeen fiihi fi diini ay xadgudbeen diintiiba inta xadgudbeen ayay diintii waxaysan qabin iyo waxaysan sheegin ayay bay kusoo dareen lannahu dhibka ugu jooynay sameeyeen mataqaana tawxiidkii iyo kelimadii laa ilaha illa allah maxamad rasul qofku uu yiri oo ku toosan yahay oo wax naaqida uusan la imaanin kownigu ayaga uusan kooxdooda iyo aragtidooda uusan qabin ayay ku dilahayaan alwalaa walbaraa muxuu ku xihan yahay in lagu dilo muxuu ku xihan yahay inaad ayaga ka tirsanayn bas haddaadan ayaga ka tirsanayn saxaabi nebi maxamed aan rumeeyey oo la socday oo la jihaaday oo asagoo mu'mina oo nebi maxamed garab taagay nebi maxamed geeriyooday ayay dileen waxay ka dhigeen marka wixii nebi maxamed aqbalay oo tawxiid ahaa oo iimaan ahaa oo islaam ahaa oo nebi maxamed dadka raalli uga noqday ayay dhaheen ma raalli ka noqon mayno waa ku dilaynaa huna marka maxay sameeyeen waa xadgudbeen wixii ilaahay iyo rasuulkiisu diin ka dhigeen bay inta qantaraareen ayay dadka laynahayaan oo banaysanayaan igoodow marka lama qalow markay ku xadgudbeen fi fidiid markay ku xadgudbeen qantaraareen xataa mariqu intay ka baxeen xataa mariqu intay diintiiba ka baxeen bay ka siibteen waa siibteen wahum ay marka la soco khawaariju qaabkan haday u antaraarayaan qolo kale dhinac kale u antaraarayan la soco shiico dhinac bay u antaraarayaan murjo dhinac bay u antaraarayaan suufiya dhinac bay u antaraarayaan suufiyada waa aqsaam laakiin qaybila lixdaa loo qaybaya qaybahoodaas qaybo ka mida ah, waa antaraaraya suufiya minhum mu'minun wa minhum kaafirun wa minhum mubtadic wa minhum mushrik suufiya intaasoo qaybood wey anaa la soco qaar ahlu tawxiida oo islaama oo mu'miniina wanaagsan baa ku jira qaar waxaa ku jira bitifaaq mushrikiin mubtadiina ku jiro qaar waxaa ku jira asxaab lkabaair oo inkaar qabo mubtadiciina ku jiro suufiyada macnaha in la isku xadqaado laysa bisaxiix si kasta haatee marka qolba dhinac way antaraaraysaa qolba dhinac way antaraaraysaa jahmiyo dhinac kale way antaraareen asmaadii ilaahi ay magacyada qur-aanka ku soo arooray wixii dhan bay diideen waxaasoo dhan bay diideen cidii ku taasubtaa shaacira iyo ay ka mid yihiin eh, saydiye iyo ciddii loo waafaqday karama ay ka mid yihiin marka qolaba dhinac ayay u antaraartay oo moorada u dhaaftay oo inkaar u dhacday kuwaa awliyo ku xadgudbay kuwana soo hadda quluuma samay qolo kale halow cala alwliyaa wاladrixa wاlqubuur ayay iyaguna ku antaraareen sheekh cabdiqaadir jaylaaniya way ku hayaan maxamed daawuud qaar baa qabrigiisa laga dhaqaajin lahaysha si kasta inta la yeelay haddaad ju tiraahdana ballanka ilaahay xabad waxay kaaga dhexbaxaysaa lamanaysan kaa weydiina xataa inaad tuka sheeg sheegaysaaye hilibkaaga waxaa loo tuuraya iyada farxada waxaa u dilaysaa waa sheekh hada sheekh huluwo meesha ugu dambaysayo meesha ugu dambaysayo salaad kula tukan mahayo gowracaaga cuni mahayo ku salaami mahayo janaasadaada imaan mahayo kula hadli mahayo gabar ku guuri mahayo cidnaba hal ekaatee wax qof muslimu leeyahay oo ku siinaayo male haddaad tiraado qabriga maxamed aa lagu qalma banaana wax islaam leeyahay oo uu ku ogolyahay ma jirto hadda hal shay hadda laa ilaah xataa walahise kugu tixgelin war laa ilaah baa kugu tixgelin inaad helo maya ma jirto kaafir bilahi alcadiim baa tay dhiiggaagii maalqaba banaayaa marka ma xadgudbe mise ma xadgudbe xadgudbu sheeko tag xagee jooga khawaarij xagee joogtaa khawaarij ka tanaa ka daranba kaa wadi dara khawaarij hay wahum asnaafun waa qaybo wahum asnaaf bulsho kuwa waa qaybo ayaga laftooda qaybole waa runtiisa wa kaana wuxuu ahaa bukuli sheekhu haada midkaan asaga ninkii nebiga yiri cadli ma adan samaynoo nebiga duray awaluhum kii ugu horreeyey buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa haadaa awaluhum awalkooda ugu horreeyey midkaanu qad kharaja mid soo baxay fii zamanihi sala allahu ala sl nabig ilah waqtigiisu soo baxay fa caaba waa cambaareeyo waa caayay qasmahu nebiga calay sl qaybtiisii cambaaraeyey qasmahu nebiga qaybtiisii iyo qismadiisii ayuu cabaareeyey oo dhaleeceeyo cadli maaha maa nara cadlan ma arag saas yir marka inkaarbaan markaa ku dhacda sheekhislaam temi hadda waa kuu gebagabaynaya xadiistii ka soo hadashay oo dhan iyo kuwaan waxoo dhan buu gebagabaynaya xadiistii fasalkan ku timi iyo kuwaan laftigooda waxoo dhan buu gebagabay wuxuuna ku yidhi fa kullu man qof kaste oo caaba caayay oo cambaarey oo dhaleeceeyey shay-an mas'alo iyo xukun iyo wax muu cambaareeya oo min sunatihi nabiga sunadiisi iyo hadigiisa iyo ariiqadiisi ka mida wey shareicadiisi ka mida fa xukmuhu kaas xukunkiisa iyo meesha uga qiilbaarayso ka xukmihim ayuu xukunkoodii wey masalada waa inaad fahamto khawaarij soomaadan garan khawaarij haddaad garatay oo xukunkooda muxuu ahaa in la dilaayo hadday hawshaa ku cadaato lifasaadihim wa sharihim ama riddatan wa kufri baa loo dilaayaa ama lisharin wa fasaadihim midkaa tiraa loo dilaayaa haddaad taa fahamtay asl masale aad fahamtay farca luu fahamsiiyo farac muxuu yihi nin kastoo xadgudba diinta dura siyaasi ahaado ganacsado ahaado cilmaani ha isku sheego ugaas ha isku sheego wax alla magacu rabo hal wadaad hala baxo suufyaan wax alla magacu rabo hala baxo ay ism ula baxo kala qaadi mayso fakullu man caaba shayan min sunnatin ninkii yihahda xadka in maanta dad la rejimay ma banaana gacan in la gooye ma banaana kada kada weeye gaalada maanta jihaad ma jiro waxaa weeye waa burcadnimo weeye in dad la dilo ninkii marka warkaa la yimaada ninka warkaa la yimaado oo yidhaahda gaalada iyo muslimiintu waa isku mid in gaal la dilo maxaarimana ma banaana oo muslimiinta warkaa ninkii la yimaada baabkoodaal marsiinaya baabkoodaal marsiinaya fakullu man caaba shay-an min sunnatihi sunnadii nabiga alai sala slam iyo diinta iyo sharciga ninka cambaareeyo caaya faxukmuhu xukunkiisa aad qabsiinaysaa ka xukmihim xukm khawaarij marka khawaarij maaha dadka dilka u baahan dad badan oo kale dil baahan sheekh waana fahamta wey mar haddii la khawaarijta hadallaayo kuwa kale oo qaribana ciiddaa ka badan carrakawaaga yaa dilaya ayaga idinka yaa idilaayo soo la isweydiiye maaha garanay khawaarij in la laayo idinka intiina kale oo qarima oo diinlaawayaalka yaa inka shaqaynaayo waa in la hel ciddi ka shaqayn lahay kuwa laftigooda hawsha khawaarij kaliya maaha sheekhu dadka diinta qarinaysa laacinaya diinta durahaya oo nebiga durahaya oo shareecada durahaya oo la laysku maamuli maayo oo waxba ka socon maayaan arrinka waawo sheekh marka waa kuu sheega faman zacama qofkii sheega faman zacama qofkii sheega ku baan xawaasa annahu nebigu calayhi salaatu wasalaam yajuulu inuu dulmi ku samaynayo fii qasmihi qaybintiisa fa huwa mukadibun lahu nebiga mid beeniyeyo mukadibun lahu nebiga mid beeniyeyo ninkii sheegta nebi maxamed yajuulu inuu dulmi iyo jawr sameeya fii qasmi fahuwa mukadimu lahu walaa yajibu mana waajibahayo itibaacuhu nebiga raacidiisa cindahu isaga agtiisa midkaa nebiga dulmiga ku xukumahaya agtiisa waajib kama ma aha nebi maxamed inuu raaco xulaygu nebiga haddaad raacayso adigu garka daysanaysa iyo sarwaalka haddaad kor qaadanaysa iyo haddaad adigu aad jaadka iska daynaysa iyo haddaad aday kuu taalla maxaa leeya annagu shaaribadaan daysanaynaa annagu ciddiyahaan daysanaynaa annagu gaaladan gacal iyaen ka dhiganaynaa adigu aday kuu taalla nebi maxamed in la raac waajib ah cindahum wa haadaa takliibu min shariicahum sharciyadu la bedelay wa taxriifu marka ninkan muxuu ku yidhi sheekh wuxuu ku yidhi ninka asaga mukadibun lahu wey nabiga mid beenaye weeye oo walaa yajibu ma waajibahayo weeye cindahu isaga agtiisa itibaacuhu nabiga in raacana waajib agtiisa kama aha qofka nabiga raacana rabana ha raaco qofkana ha iska taga buu leeyay dad fasax bay qabaan wa huwa zacmiga asaga oo nabigu inuu jaw sameeyo nibnujawf sameeyo oon in lagu raacaysan waajib hayna munaaqidun waa mid gurinahaya weeye limaa tadamanathu waxay himnisatay oo shamaysatay oo kulansatay alrisaalatu risaalada nebi maxamed calayh salatu waxay kulansatay oo keensanaysay oo min ammaanatihi nebiga ammaanadiisa inuu amman yahay risaaladana ilaahay ku aaminay mu'miniintuna aysaa ay ictiqaadiyeen taa iyadaaho gurinahayaa wey waa wujuubi waajibnimada aacatihi nebiga in la ateeco nebiga samicna wa aacna in la yihahdo oo la raaco ayay hurinaysaa hardinaysaa meesh ka saaraysaa iyo wazawaari inuu suulo alxaraju ciriirigu inuu suulo can nafsi nafta inuu ka suulo min qadaa'ihi nebiga xukunkiisa nebigu xukunkuu rido in naftaada uusan wax ciriiriga uusan ka gelin ama maal ha qaybiyo ama xukun kale ha rido ama xadiis hadal kale ha sheego ama muxaadara ha jeedi nebi maxamed qadiisii arrintuu sheego waa inaan ciriiri ka dareemin wazawaari alxaraj can nafsi inuu ka sulo min qadaai nabiga qadiisi xukunkiisa biqowlihi inuu qowlkis wax ku xukumay oo yidhi saa iyo saa ha la sameeyo qowlkiis wax ku xukuma wa ficlihi ficilkiisu wax ku xukumayo dee sida hadda xoolo kulqayo xoolii baa lasoo hordhigay kabacdina asagoona hadlin ayuu mid siiyey oo mid kale siiyey oo mid kale siiyey hada wal qadaa in dadkan la siiyey oo nabigu arkay inay mudan yihiin uuna isagu xikmad iyo maslaxo ka lahaa waa qadaauhu wa ficluhu nabigu ficlkiisa qadiisi fain allaha alle qad awjaba waa waajibay aacatahu nabiga in la aeeco walinqiyaada in loo hogaansamo lixukmihi xukmisa in loo hogaansamo in la aeeco oo la fartoomo loona hogaansamo ilahi subxana wa taala waa waajibiye wanahu nabigu calayh salaatu wasalaam laa yaxiifu ee laa yadlim wey dulmima kuma samaynaayo calaa axadin qofna nabigu ale dulmi kuma samaynay laa yaxiifu nabigu ale dulmi kuma samaynayo calaa axadin qofna dulmi kuma samayn nabig alay sala slam gaal xataa iska dhaaf mumin iyo muslime gaal xataa hadduu yahay nabig alay ma dulminahayo lanno dulmiga iyo gardarada iyo xadguudka agta xaaraan bay ka tahayo sidaa daraaddeedba xataa ninkii mutay in la dilo ayuu nebigu diiday inuu injabiyo inuu isha jabiyo oo yawar ninka dilo saxabada u baaqo hataa nabig waa ka baaqsaday ayaday bannaan tahay inuu dilo marka xaggee dulmi iyo jaw iyo cadaaladaro nabi maxamed xaggee iska soo galaan shuqul isku maalsumana yimaadaan faman aca qofkii dura fii haada nabiga ala sl qofkii ku dura qaybintiisa iyo qadihiisa qofkii ku dura qaybintii qadaha qofkii ku dura faqatacna wuxuu duray weeye fii sixati tabliiqihi gaarsiintiisa ummadda uu diinta gaarsiinaya risaalada uu gaarsiinayay sixadeediibuu duray wey oo macnaheed waxay noqonaysaa diintii uu kala khiyaanay qayb waa gaarsiiyey qayb waa la haray dadka qaar buu ku qalloociyey qaar xoogaa buu siiyey waa kala xooday noqonaysaa waana khatar hawshaa kufri sariixa hawshaa iyadaada faman tacana fii haada ay fii qismati wa qadaa'ih qofkii dura iyo in taacadiisu waajibaysa in qiyaadkiisu waajibaayo waxa weeye faqad tacana wuxuu duray fii sixati tabliiqihi gaarsiinta ummadda diinta gaarsiinay risaalada wadaalika tacnun taasuna waa tacni iyo durud weeye inaad nebiga aad ku tacnido qaybintiisii iyo qismadiisi iyo qadiisa aad ku tacnido tacan weeye fi risaalati risaalada aad duraysa wey wa haada inaad risaalada durto diinta inaad durto amaanisa inaad durtana min aqbax اkufri gaalnimada midka ugu foolxun aqbax اkufri gaalnimada midka ugu qabiixsan oo ugu liito wey wa ashnacihi oo ugu liito aqbaxi midka ugu foolxun wa ashnacihi ugu liito marka ashnac iyo maxaa la yihahdaa shanac iyo qabxi waa isku macno wey tag waa isku macno marka hada min aqbax اkufri kufri midka ugu qabiixsan oo ugu foolxuma wa ashnaci kii ugu liitay wey intaa sheekh islaam timi waa kuu gabagabeeyey masalada kuu gabagabeeyey xadiisi ayadaa ahayd iyo aataartii wuxuu ku soo arooray sheekhislaam ibnu taymiya shan iyo toban xadiis ama shan iyo toban aataru meeshaa ku keenay kabacdina xadiis kale iyo aqwaal kalena waa dhexgeliyey oo muhiim oo ah, xataa jinki uu ka mid yahay waa dhexgeliyey xadiista iyada aarka iyagaa hal shay baan uga laabanaya hal shay baan uga laabanaya war waa inaan ku baraarujiyo ood fahantaan shaygaa isaga waxaa weeye qofka nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam ma loo idan qaadanaya amiir ma u baahan yahay maslada aad ka loo celceliya hadda oo la yihaahdo eh, amiir waa inuu waxeeyo fitna ka dhalanaysa laabuda lahu min amiirin amiir waa inuu faro taa ubaa raba inaan ka hadla bas wax yar aan ka iraado wax yar aan ka iraado taa iyada atarka koobaad oon soo marnay xadiiska koobaad fasalka gadaal u noqda xadmaa rawaahu shacbiy can caliyi ana yahuudiyatan kaanat tashtumu nabiyi markaan maraynay xadiiskaa iyo aarkaa kuma jiro nabiga idan in laga qaatay fakhanaqahaa rajulun xataa maatat faabala rasul la sl damaha waad ujeedaa idan in nebiga laga qaatay meeshaa laguma sheegin hawada nebiga caadaysa yahuudiyadda waa la dila waa laga tabalay nebi maxamedow ma dilaa ma ii idmaysaa lama dhihin waa lagu kala tego waad ujeedaa xadiidka labaad alxadiid aani maa rawaa ibnu cabaas ana acma kaanat ow min waladin tashkumu nabiya wa taqacu fiihi faahada almiqbara wadaca wawadacahu fii batniha watakaa calayhi faqatalaha midaana ayaa uma dukira lilnabiyi faxdara damaha rawahu abu daauud wanasaa-i midaana ma haysid nebi maxamed inta loo noqday nebi maxamedow haweenayda xaaskayga ma dilaa umulwaladayda ma dilaa ma haysid buaari iyo nasaaji baa weriy xadiiskuna waa saxiixo xadiiska waa saxiixo ayib sii soco sii soco midkan hadda shanaad midka shanaad cafan midka saddexaad qisatu kacbun ashar nebigu isagaa wuxuu yidhi markuu ninkaasi caytamay nebiguna ogaaday buu wuxuu yidhi man likacbun ashar boy war ninka ayaa u sugnaaday ninka ayaa u baxay kaa marka nebigu asagaa dadka ku booriyey waa ku booriyey war ninka ayaa u baxay nebigu wuxuu rabay markii hore marka hadalku soo yeeray in laga takhalluso laakiin markii dambe nebigu isagaa dhiirageliyey isagaa dad ku booriyey waa ujeeda midka afraad oo isaga waa daciif weeye nebigu muxuu yidhi manaa xukun guud baa isaga laga qaato oo ah man saba nebiyan qutila idan lama sheegin fasax lama sheegin hala soo weydiisa lama sheegin amiir lama sheegin man saba nabiyan qutila wy warkiisa isagoo saaso meesoo dacfa ku jiro sheekh islaam tamiya in isku xoojiyu rabo midka shanaad waa ujeedaa oo qisadii ah abu barsat alaslam oo abubakr sidiiq maxaa muxuu yihi qaala aqlada rajul liabubakr sidiiq faqultu aqtuluhu fantaharanii waqaala laysa hada liaxadin bacda rasuuli illahi rawa masaajid taana maxay tahay ayadana waad u jeedaa hadda saxaabigu markuu abubakr ninka hadda ku adkeeyey wuxuu yidhi ma dilaan xooga inuu gacan dhaafo ka xishoodo laakiin inay bannaan tahay in la dilo oo in la dilo ay bannaan tahay markii uu fahmo midaan kale eh, xadiiska lixaad eh, qisat casmaa eh, ayada hadda halkan noogu qoran inay nebiga cayday nebiguna uu yii uu yidhi malli biha waryaa u sugnaaday haweenadaa riwaayadka qaar waxay sheegayaan oo shamsaan jimi xataa uu keenay laakiin mukhtasarku uusan keenin in uu asagu ninkaan uuna nebigu beder ku maqan markay quraysh jabtay oy ogaatay quraysh inay jabtay yay gabayday oo buraan murta ninkaan wuxuu beled ilahi waxa ogaa inaan dilo nebi maxamed markaa ma jooga la soco nebi maxamed oo weli beder ku maqan oon soo noqon ilaa beder toddobiy tobanka bay dhacday ayana shan iyo labaatankii baa la dila ramadaan nebi maxamed oo weli magaalada soo geliyuu nadar ku galay inuu dilahay go-aan buu qaatay riwaayadka qaarkood waxay sheegahayaan in uu nebiga uusan idan ka qaadan riwaayadkaasaa sheegahaya oo iyaguna maxaa la yidhaahdaa saxiixawa markii nebigu loo sheegay sooma jeedin markii ninka ugu kacay nebigu dilay kabacdi wuxuu yidhi isu haddi maayaan laba waxaad isu haddi maayaan si kasta haatee riwaayaadka oo dhan iyo ururintooda waxay kutusahayaan in ninka la yidhahda midka toddobaad midka toddobaad u fiirso qisata abi cafar alyahuudi saxaabiga isaguna wuu ku nadra saxaabiga isaguna wuu ku nadray markuu ku nadray wuu u baxay kabacdina waa dilay waa dilay markuu dilayna waxa weeye nebigu kabacdi bu ogaadeen kabacdu nebigu ogaadeen markuu dilay kabacdu nebigu ogaaday asna idan ma jiro isagana idan ma jiro waxaa midkan ah sideedaad u fiirtaa asagana markii ahlu siyarku ay wariyeen markii ninka nebigu wacaya anahu haja rasuululahi fasamacahu qulaanu min qusaacati fashajahu meesha wax ka dhacayaan waa maka agteeda nebiguna madiinu joogaa markii la maqlay ninkaanu nebiga caayayo ninkaa dhallinyaradaa nebi maxamed fartiin uma qorin nebi maxamed uma dilaa ma banaanta ma dhihin go-aan buu qaatay ninkiibuu ku bilaabay ninkii oo dhaawaca ayaa ka cararay xaggee jooga idanku xaggee jooga nebi maxamed madiinuu jooga hawsha meesha ka dhacaana diyaaru khusaaca waa madiine iyo ka shay carma ka shay ka shay carayay shan boqoloo kiilo lix boqoloo kiilo mutiro weyna idan xaggee idanku jooga wax idan la yidhaha meesha ma jiro marka afkiisa laga maqlay waa lagu bilaabay waa lagu bilaabay waa lagu bilaabay ayib asaga kabacmir ka cudur daartay oo yiri nebi maxamed waxba ma caayin waxba ma caayin qisatun abi sarxi ayadana la soco maxay ahayd markuu yimid oo cusmaan keenay ayuu nebigu wuxuu rabaa asagoona hadlin oo ju oran nin iska dhaqaaqo madax ku dhufto ilahay dh nebi maxamed maxaa noogu urjamin idan marka nebigu wuxuu rabaa isagoon idan la weydiin maadaama horay loo ogaa inuu ninkaa nebi maxamed cay oo aflagaadee mashhuur ahay nebigu wuxuu rabaa idanba inaan la weydiin laga takhalluso qofka marka lagu ogaada nebiga inuu caayay idan iyo amiir iyo cidna la weydiinaya ma jirto hora looga takalusahaya ama xaaskaada ha noqoto ama hooyada ha noqoto ama walaalka ha noqoto gaal ahaado muslim hora looga takalusahaya mar hadday ku cadaato inuu nebiga aflagaadeeyey hora looga takalusahaya cidan iyo cid la weydiinayo midna ma jirto midna ma jirto aan ka socon aqwaashu waa iska badnay xadiidka qaynitaynka sida labada gabdhood fanaaniinta ayagana dee nebiga iyaguna caayi jiray kabacdina hawsha hawl mashhuur ay ahayd nebigu inuu camray in la dilo iyaguna hawshan bay daba socdaan ibnu akdalkiisa oo ibnu khatal ibnu khatal kiisa eh, kan ku saabsan eh, saddex ko iyo tobnaad asaga wax saas kuma jiraan inuu nebigu yiri hala dilo ibnu khatalkiisa unbaa ku jirta ayb midka eh, labiyo tobnaad inuu jamaaco amray in la laayo qaarna uu dilay ayaa isagana ku jirta almuhim xadiisa marka maa maxaa ka fahnay midka ugu dambeeyey cafwan labiyo tobnaad midka saddex tobnaad isagoo waxaa kaana xajun min bani leyt buu ahaa ninkii nabiga ku been abuurtay oo nabiguna afu amray in la dilo ayuu ahaa afar iyo tobanka alcaraabiy aladi qaala linabi sl lama acطaahu ninkaas muslimiintu maxay damceen faaraada lmuslimuuna qatlahu wayba dooneenba nebigoodhiin ha la dilo oo idin nabi axmed uma dilin laha bay dooneen in la dilow nabiga ruuxi haddaad dili lahayd naartu geli lahaa bu nabigu alai slat slam ayb kabacdi sheekh islamti wuxuu sheegay kuwii kaleo cumar uu yihi nabi maxamedow aan dila iddaa manaa nebigu ka edabsanahay nebigu baa meesha taagay nebigaa laga edabsanahay lakin nebigu waa muse joogi lahayn waa lagu heesi lahaa laakiin hadda nebigu ba xoogaa laga xishoonaya nebigu laga xishoonaya ayb midka shan iyo tobnaad dee waa qisadii nebigu alai slat slam markuu magaalada maka furtay iyo nimanka khawaarijta ah oo xoolaha ku cambaareeyey ayagana waa ti nebiga ala soo dila buu yidhi qaar cumar baa wuxuu nabi axmedow aan dilo qoortaan ku dhufto hawshta horti muhimad maxaa kuu caddaatay waxaa kuu caddaatay waxa la yidhahda amiir baa laga uswaayay amiirku weyna w xaggee jawaab amirku mayna amiir ya mid jinka ku dar ti jinka ku dar jaak la khar orda xishiisa mid jinka ku dar jinka kuma jirto nebi maxamed buu u sheegay intuu iligi cuguya nebi maxamed oo nigi ku caayay miyaan raadsanaya asagaa warkuu bixii waa iga cararay inuu xaqtiibu helay in la raadsanayo maluub yahay bu helay sirdoonku raadinayo markuu ay muslimiinta inay raadinhayaan buu dhuunta ninkiibaa marka muslimkaanbiga ah, jinka ah, saaabi waa ogen axmedow ninkii kuxaayay dalabkiisa kuja waa raadinahaya nebigu marka ma dhihin dilna ma dhihin daana ma dhihin hawlahaaso dhan marka maxay kutusayaan ninkii nebi maxamed caaya qofkii nebi maxamed caaya rag dumar wuxuu raba aaya gaal islam wuxuu raba ha sheegdee cid idan looga qaadanaya ma jiro idanka la qaadanayo waa idankii hore oo nebi maxamed bixiyey haddii gudaad yaa ku idmay yaa ku amray nebi maxamed baa amray nbi maxamed baa amray axmed ciddii cayda in la dilo nebi maxamed baa amray nin baa laga sheegay beder saan ugu dagaalanay goorma heshiin war sidii beder annaga ayaga dagaal loogu dhex maray gaalo goorma heshiinayn goormaa lakala feermays maba jirteeshiis waa soconaysa xabaddu nebi maxamed sidii ninkii nebi cambaareeyo caaya loo yidhi ha la dilo goormaa la yidhi yaan la dili amarkaasaa la haystaa idankaasaa la haystaa waa lagu duulaya nimanka ayaga nimanka ayaga xadiia markuu gabagabay ma shay way ittafaqa ay waafaqday oo suurto gashay dikruhu sheegidiisa oo min asunani sunooyin ka mida hawsha anugu haddaan ku sheegay waa wixii ii sahlanaaday oo macquulka ii noqotay dikruhu inaan sheego oo min asunani sunooyin sunooyinka almaqhuurati laga soo raray oo laga soo guuriyey can nabiyi sal la sl nabig ilah laga soo guuriyey fii qatli man qof in la dilo sabahu nabiga cayl qofka nabiga cayl la dilaayo wixii ii suurtagalay waan degdegsanaya halkaanaan kuugu sheegay midkaa nabiga caawi min mucaahidin mucaahad inaad tiraahdo mucaahid hadaad ism mafcuul aad ka dhigto waa mid ballan lala galay mucaahid haddaad tirahdana waa mid ballan ku jiro soonbuu noqonaya marka anigu inta badan waan iska akriyaa ama ismu mafcuul baan iska aqriya ama ismu faacil marka hadi laguma qabsan karo ninka ku qabsadaa waxaa wey asaga utaala geesho aaday min mucaahidin iyo min mucaahad mucaahid ha ha noqdo mid ballan lala galay ama mid ballan ku jiro midku raba ha noqdee iyo waayra mucaahidin waayra mucaahid midku raba ha noqdee waa la dilaya qofka nebiga caayadooda wa bacduhaa sunadaas aan sheegay yu nebiga laga soo guuriyey wa bacduhaa sunada qaybo ka midu nasun way ku cadda fi lmasalati in la dilayo way ku caddahay doodalo kama jirto aa nusus ka cadcad qofka nebiga caaya in la dilayo nusus cad way qaarkeeda wa bacduha qayba ayada ka midna aahirun aahir bay ku tahay wa aahiru fi usul fiq maxaa iska ogeyn yucmalu bihi wayutamasaku wayajib alcamalu bih alaysa kadalik ayana waa la qabsanaya wa bacduha qaybo ka mida mustanbatun mustakhrajun waa mid lala soo baxay istinbaatan la soo bixid oo qad yaqwa xoog badanahaya fii ra'yi man qof ra'yigiisa iyo aragtidiis fahimahu nusuustaa fahmay adilada qaybo ka midana naska waan kuu sheegay daahirkiina waan kuu sheegay qaybo ka midana istinbaad aad u xoog badantahay waqad yatawaqafu inuu canhu inay cudub ka istaagtaa la baa laga yaabaa qad yatawaqafu canhu ay cani daliil weeye man lam yafhamu cidaan fahmin laakiin ka istaagto ka joogsa ayaa laga yaabaa aw lam yatawajah aysan macquul noqon cindahu asagtiisa annaga waxaa laga yaabaa midda agtanada aan wadaadada qiimo ka midu inay ka istaagaan ama ay fahmi waayaan ay ku adkaataan baa laga yaabaa aw ra'aa inuu arko ana dalaalata minhu oo min asunna ka mida daciifatun dalaaladu inay daciif tahay oo liidato inuu arkaa la dalaalo daciifa inay tahay inuu arkaa laga yaabaa ama naskuwa daciifka inuu arkaa laga yaabaa intaa marku kuu sheegay ayuu wuxuu kuri shaksan mtiin walan yakfa ma qarsoomayo alxaqu xaqa iyo sawaabku ma qarsoomaayo calaa man tawakaahu ciddii doonta xaqa ciddii raadisa oo doonta oo habeena u guuraysa oo maalin u socota oo u soo jeeda oo u rafaada ma waaye xaqooda kamana qabsooma ud hadi qaacida sheekhu qofka xaqa raadinaya asaga xaq gudba isu soo dhahaya insha allahu tacaala walan yakfa kama qabsoomay alxaqu calaa man tawaqaahu xaqa qofkii doona oo raadiya oo u safra ma waayo tawaqi waa inaad shayga doonto u qasada weliba camdi raaraadin adoo ku jirin wa qasadahu una qasta oo doono u jahaysta wa razaqahu llahu alla uu ku irsaaqo basiiratan aragti wey dhug iyo aragti iyo qalbigiisa ilahay subxana basiiro geliyo faham diineed ilahay subxana taala geliyo wa cilman ilahay subxana taala cilmi iyo aqoon iyo shareecada uu indheergarad ku yahay ilahay subxana taala uu siiye wey wallahu subxaana wa tacaala aclamu ilahay baa cilmi badan taa macanaha gabagabadu maxay noqotay sheekh islaamki waa kuu sheegay masalada xadiiska ku soo aroortay nasan wa daahiran wa musabbadan wey inta waa ku soo aroortay wey xaquna ma qabsoomayo waana iska cadyahay aan ka socon hawshaa way gabagabowda hawshaa way gabagabowda wey masalada amiir baa loo baahan yahay cudurdaar baa loo raadinayaana ka takhalusna lagu kala teg fasl fasalka wuxuu ku saamaya fasl ijmacu ilaa alkitaab iyo sunna waa la soo maray hadda ijmac baa laga hadlaya wuxuu ku yidhi waa allah ijmacu saxaaba radi allahu canhu soo maaha saxaabada ijmacooda soo maaha ijmaacu lfuqahaa sheekh samti waa kuu soo hormariyo haqaldami ay weydiina imaamu maalik iyo axmed iyo abu xaniifa iyo shaafici iyo fuqaha ay weydiina hor uga soo hadla aa lagu soo bilaaba maslada halkaa ugu noqo ijmaacan waa ijmac saxaaba ama ijmac saxaaba radi allahu canhum faqad nuqila waa la soo raray daalika ijmaca waa la soo raray canhum xaggooda waa laga soo raray fii qadaaya dhacdooyin baa laga soo raray qadaaya xukunno xukunno iyo dhacdooyin baa la soo raray mutacadidatan oo kala duwan wey mutacadida kala duwan mid sanadkan dhacay mid sanadka hore mid bishii dhacay mid hebel baa sameeyey mid hebel kalaa sameeyey waa mutacadida wey kala duduwanta muntashiratan oo baahday oo fiday weeye mustafiidatan baahday oo fiday oo meel walba u intishaartay wey walam yunkirhaa ma inkirin qadaayaadkaas iyo dhacdooyinkaas axadun qof ma inkirin oo minhum saxaabada kamida ma inkirin wey markuu abu hurayra sameeyo cumar ma inkirin cumar markuu sameeyo caaisha ma inkirin cabdiraxman bn cawf markuu sameeyo camr eh, eh, bn caas ma inkirin macnaha saxaabi saxaabi ku inkiray ma jirto iskumay inkirina kii sameeya khayr iyo baraka ila hore loo soconayo walam yumkinha qadaayaadkaas iyo dhacdooyinkaas saxaabadu ay fuliyeen oo sameeyeen axadu minhum ina saxaab ma inkin wey fasaarad waxay ahaatay wey qadaayaadkii qadaayaadkii iyo xukuumadii iyo dhacdooyinkii waxay ahaatay ijmaacan itifaaq way noqotay waa la isku waafaqay hal sheekh usaan taymi wuxuu yidhi waclam waxaad ogaataa annagu amar iyo shacniga laa yumkinu ma suurtagelahayo iddicaau sheegasho in la sheegto oo lagu andacoodo ijmaacu asaxaabati saxaabada inay ku ijmaaceen calaa masalatin farciyatin masale farciya masale fiqi ah, ah. farciga waxaa dalaga waa masale fiqiyow masale fiqiya ah oo u baahan xukunkeeda in la ogaado xukunku muxuu yahay alxukmu aladii yuftii bihi lmufti walxukmu aladii yaqdi bihi alqaadi soomana soo mari sida farciga hadda lagu sheega waxaa weeye nebi maxamed ninkii cay maxaa xukun u ah muxuu fadwoonaya muftigu muxuu xukumahaya qaadigu sida xukun laga hadlo kaaw markii farciga la hadlataw laa yumkin waclam waxay ogaataa anahu laa yumkinu iddicaau in la sheegto ijmaacu saxaabati calaa mas'alatin farciyatin ay fiqiyatin weye masale fiqi ah biablaqa wax ka xeeldheer min haadihi ariiqi jidkaan asaga wax ka xeeldheer jidkaan asaga muxuu jidkaan asaga inay saxaabada ka dhacday oo qadaayada mutacadida ay noqotay muntashira ay noqotay mustafiida ay noqotay aysan isku naqdin iskaga aamuseen raalli isaga noqdeen wax khilaafa uusan jirin wax ka xeeldheer maba jiro kii sameeyena waa sameeyey kii kalena waxaa weeye waa u duceey jazaak allahu khayrkii hore u soco marka waa ijmaac camali ah oo la sameeyey ficil loo sameeyey sukuutiya oo laga aamusay qawliya oo la yiri maxaa ijmaacan waa casuun baa ku kulantay famin daalika taa waxaa ka mida ah tusaale ahaan maa dakarahu wuxuu xusay oo sheegay sayf ibnu camri atamiimi baa sheegay ninkaasaa sheegay boqol iyo siddeetanki buu dhintae qaala wuxuu rufica kitaab buu leeyahay la yidhaahdo alriddatu walfutuux alriddatu walfutuux kitaab la yihahdo ayuu leeyahy qaala wuxuu rufica waxaa loo koryeelo oo loo geeyey ila lmuhaajiri muhaajir bnu umaya walaalkeed weeye waxaa loo geeya yman bu amiirka ah dhulkaa yaman buu loo geeya loo koryeela imra'ataani laba haweeney laba haweeney muqaniyataani oo ku heesaya ku luuqaynahaya ayaa loo geeyey laba haweeney heesa ayaa loo geeyey annad way ku heesto way ku luuqaysa ixdaahumaa midoo bishatmi nabiyi sal l lm ilaahay bay inay cayday ku heesto cod ku faqaaca yadaha gacantuu ka gooye wanazaca waana siibay tanaayaha dhoolashana waa ka siibay afarta dhoolna waa ka siibay ilkiina waa ka siibay gacanna waa la kacay waanad way ku heysa oo ku luqaysa ukhraa midii kale bihijaa'i muslimiin muslimiinta inay caydo faqaaca waa gooy yadaha gacantu gooye wanazaca taniyatahana waa siibay ilkiiba ayana ka siibay iyana dhoolashee afarta dhool ayuu ka labada kor labadoosu ka siibay ayadiinow fakataba wuu qoray ilayhim hawshii waa caan baxda marka way caan baxda dadkao dhan bay wada gaartay saxaabadii bay gaartay marka cumar ah, abubakar sidiiq oo camiira ayaa warka gaaray sheekadii baa gaartay qisadii fa kataba ilayhi abubakar abubakar baa u qoray balaqanii waxaa i soo gaaray buu yidhi waraaqu u qora ilaisagu u yahay waali u yahay balaqanii waxaa i soo gaaray bay muhaajiro alladii kiibaa i soo gaaray sirta aad socotay ood ku tagtay bihi asagaba filmarcati haweenayda hawsha aad ku samaysay ood ku tagtay ood samaysay ayaa i soo gaartay allatii maradaasoo annad bishatmi nabi sal l baa isoo gaaray wy falowlaa haddaysan jiri lahayn buuye maa qad sabaqtanii waxaad igala hormartay oo ah inaad ilkahana ka siibtay gacantana ka goysay haddaysan jiri lahayn fiiha haweeneeda dhexdeeda la amartuka waxaan ku amri lahaa biqatlihaa inaad dishaan ku amri lahaa tolai waad igala hormartay marka maay u sheegi saxaaba wuxuu ninkii ish markii ilkiila laga siibay gacantiina la gooyey waxa la cadaabay ayuu wixii inaad ii sheegtayn anugu waxaan ku amri lahaa inaad disho ka takhallusow maxaa dhacay abubakar maxaad u dilaysaa abubakaro maxaad u dilaysaa haweeneyda lianna xad alambiyaa ambiyada xadkooda oo in la aflugaadeeye ah laysa maan yushbihu lxuduuda xuduudda kale umama shabaho in gacan laga goy ilig in laga siiye maa xad lambiyaa ambiye qofkii tacniye huwa alqatlu weeye saasuu wuxuu marka fama hadda dardaar muu siinaya wuxuu yidhi qofka isi qofka isi ku hadaada oo ku hadla daalika kaas oo sabr ambiya ah, min muslimin qof muslim sheeganaya fahuwa murtadun waa murtadiinta waa ka baxay ee ka shaqaysa wey aw mucaahidun aw mucaahadun mid ah fahuwa muxaaribun waa mid dagaalamaya muxaarib waa nin dagaalamaya qoriga noo wato wey aadirun oo maxaa la yidhaahdaa ballantiina ka bax we khaain aadir ballantiibuu ka baxay caahdiga ballantii gurye asagana ka shaqaysa weye oo dil wey muxaaribka iyo aadirka labadaba dil waa ka taba wuxuu kaloo qoray ilayhi ilmuhaajir waa ka taa abubakar weeye ilayhi ilmuhaajir buu wuxuu u qoray fillatii haweenaydii taqanad ku heestay bihijaai lmuslimiin buu u qora waraaq oo wuxuu yidhi amaa bacdu macnaa labada islaam wuu kala qaaday amaa bacdu intaa ka gadaa fa inahu amar yashaanay balaqnii waxay soo gaaray annaka aduu qatacta inaad goysay yadda imra'atin haweenay gacanteeda inaad goysay taqanad ku heestay bihijaai lmuslimiin wa nasacta inaad siibtay taniyataha nolosheeda inaad siibtayna way soo gaartay fain kaanad hadday tahay miman tadaci sheeganahaya miman tadaci cid sheeganaysa hadday tahay alislaama hadday tahay islaam sheeganaysay oo muslimad ahayd faadabun ay fa calayha adabun inaad idbis ahaatay faadabun ay calayha waxaa ahaaday adabun wey inaad idbisa ahaatay wa taqdimuhu macnaha waadna qaabilaysaa wey macnaha qadima almra baa la yidhahda idaa aqbala calayh baa la yihahda macnaha oo edabta waad qabanaysaa wa taqdiimuhu ee edbinta waad qabanaysaa oo waad ku dhaqaaqaysaa weeye duuna mulata ama duuna mulatin cafwan duuna mulatin adigoon suura xumaynayn ma suura xumaynaysa suura xumayntu maxay tahay musladu waxaa wey qofka dhankii dhagaha laga gooyo indhaha in laga soo rido gacan in lala kaco lug in lala kaco bishin in la jaro canabka in la jaro macnaa huwa nakaaru wa ciqaabun waxaa weye biqaci adraafihi xubniisa la jaraa la yihahda marka wuxuu yidhi faadabun wey haween hadday islaam sheeganayso muslimiinna ay caayday waa la edbinayaa wa taqdimu edadkaana waad ku dhaqaaqaysa waad samaynaysaa duuna muslatin adigoon suura xumaynaynin xabsibaad geynaysaa waad karbaashaysaa beerahaad ku falaysaa shaw baad kala daalaysaa wa in kaanad hadday tahay dimiyatan haweenay dimiga muslimiinta ku hoos noolo gaala fala camrii cimrigagan ku dhaartay cimrigaan ku dhaartay dee hadda cimriga lagu dhaali waa hadal carabta ay baratay hadal carabta baratay laakiin hadda ilaahay qeybkiisa lagu dhaaranayo loogama jeedo licamri lamaa shaygii weeya lamaada laamku waxay adkaynaysaa lama laamka ku jirta waxay adkaynaysaa qismiga qasmiga iyo ku jira faracami ku jirta adkaynaysaa maadna waxay kuu noqonaysaa ism mawsuul oo bimacnaa alladii bay kuu noqonaysaa saasay kuu noqonaysaa marka falacamri lamaa safaxta lamaa ee alladii kii weeye safaxta ee acradta aad ka jeensatay canhu xaggiisa aad ka jeensatay oo minashirki gaalnima ayaa acdamu ka wey cunay haweened haday muslimo tahay waan kuu jawaad edminaysaa hadday gaal tahay soo maaha waxa gaalnimada ah ood u daysay oo shirkigaa ah ayaa ka weyn cayda muslimiinta ay caydayn taasaaba ka sii weyn marka waxba muslaha ku samayne ayadana edib sidaas raba inu yihaahdeen ayb marka falacamri lamaa safaxta ee lamaa carafta waxaad ka jeesay iska daysay canhu xaggiisa iska daysay oo mina shirki gaalnimaa ayaa acdabu ka weyn weeye min asabi wa min ashami ay muslimiinta cayday marka waa inaad edbiso adoo mual ku samayni walow kuntu haddaan ahaan lahaa qadimtu mid kuu imaan lahaa ilayka xaggaaga haddaan kuugu imaan lahaa ama aan kuga ogaado bimacnaa low qadimtu low aqbaltu xaggaaga haddaan kuugu imaado oo kugu helo fii mili haada mil haada maxay tahay inaad mule ku samayso ood gacmaha ka jejeto lugaha ka jeto indhaha ka jeto carab ka jeto haddaan kugu helo la balaqtu waxaan gaarayaa weye makruuhaka xumaantaadaan gaaraya oo maxay tahay adiga laftigaan ku ciqaabaya adiga amiirka ah oo waaliga ah oo meesha amiirka ka ah haddaad waxyaalo noocaasa ah oon diinta waafaqsanayn aada samayso intaan kuugu imaado ayaa laftigaa ku ciqaabaya weye ciqaab adag baan kugu fanaya la liannu amiirka waxaa weeye waa shaqaale waxaa la diinta islaamka inuu ku camal falaa amiirkiisana uu ka dambeeyo gudoomiye degmahadaad tahay gudoomiye gobol haddaad tahay cidii ku soo magacawday baad ku shaqaynaysaa amarkeedow adigu talana malihi teelana malihi wuxuu kula soo cusboonaada asagaad waraaq u qoraysa waad waxaas igu soo kordhay maxaan sameeyaa baad lahaysaa wax go-aan adigu aad qaadan kartaa ma jirto laakiin soomaalida waxaas war ma hayso marka wuxuu yidhi haddaan hawlaha kugu ogaado oo inaad musilo samaynayso diinta aad khilaafayso ee darooyin aad samaynayso la balaqtu waxaan gaarayaa bimakruuhaka bimacnaa makruuha qofku maxaa la yidhahdaa waxaad ibsanaysa kuu samaynaya maan ku ciqaabaya laftigaagu faabal abal oo yeel buuya faabal aqbal oo yeel addacata ee asicata wa sakiinow sakiino iyo xasilooni iyo siciya waasicnimo dadka ka aqbalo sakiinada iyo waasicnimada aqbal buuya diinta ciriiri ma aha waasicnimada iyo diinta waasicnimadeeda iyo dhaqanka waasica aqbal buuya diinta shayga waasica muslaha ku goodine shayga waasica iyo tacsiiraadka iyo cuquubaadka iyo xuduuda shayga waasica oo la yaqaano aqbal oo aad wey ka asaga qaabil oo aad wey dadkana ka aqbal wa iyaaka adiga waxaan idin kala degayaa walmuhlata suura xumaynta finaas dadka inaad suura xumayso dadka markaad xuduud ka fulinayso inaad suura xumayso oo googoyso iyo adiga idin kala dega ha samayn haddaad samaysana la balaqtu makruuha kow ayb fa inahaa musladii suura xumayntu ma'hamun ay ismu waa dambigu ismu waa dambigu wa jurmugu wa manfaratun waa mid yaacinayso cayrinaysa dadka diinta ka cayrinaysa waa manfaratun dadka diinta ka cayrinaysa markii lawar muslimiinta masaajid dadka u galaa istaaf loo gooyo xagga filaan loo gooyo agga dhagaha laga jaro indhaha laga soo guyo markii la arko manfaro way dadka diinta ka cayrinaysaa munafiratan wa manfaratan way dadka diinta ka cayrinaysaa ilaa fii qisaasin inay qisaas tahay moogi hadday laakiin qisaas tahay oo midu hadda kahor dad saa ku sameeyey oo dhagaa ka gooyey indhaha ka soo ridoon islaaf ku jiro asagu dad saa ku sameeyey annaguna sidii baan ku samaynaynaa aljasaau min jinsi cawl hadday qisaas tahay ha waa ogon lahay haddayse laakiin qisaas ahayn may hamarsin wey dadkaa ku samayn wey dadka diinta ka cayrinaysa waana mactamo iyo dembi weeye wuxuu ku sheekh sam timi wahaadii wahaada warkan asaga wadakara waa sheegay wadakara waa sheegay haadihi lqisatu waxaa sheega weeye wadakara haadihi lqisa qisada waxaa sheegay ayru sayf ibn cumar ayrkiisna waa sheegen culamo kalena waa sheegeen wa haada marka waa la wada sheegay wey waa mutawaatiro wey oo bimacnaa culamaau taariikh walmaqaasi wasiyar waa wada sheegeen wey ayib inkastoo asagaa laga soo guuriye laleeyahay si kasta haatee wa haadaa bukuri yuwaafiqu wuxuu waafaqaya oo haleenaya qisadan iyo dhacdadan abubakar laga soo guuriye hadda waxay waafaqsan tahay weeye maa taqadama wixii soo hormaray canhu canin abubakar ka soo hormaray abubakar maxaa ka soo hormaray xadiiskii afraad miyuu ahaa xadiiska afraad markaan soo maraynay oo barsat alaslam ninkii caayay abubakar sidiiq sooma dhin ma dila soomanaan soo marin abubakar muxuu ku yiri nebigu bay u bannaan tahay in cid kale hee uma bannaana soomanaan soo marin nambarkee ahayd nambarkee ahayd waanaa sheegtaa nambarka shanaad xadiiska shanaad maa rawaa cabdullahi bn cabbaas can abibarsat alaslami aqlada rajul abubakar sidiiq faqultu aqtilu halkaasay ku soo hormartay oo abubakar sidiiq muxuu yiri nebi ciddii cayde waa la dilaa soo muusa dhigin tana waa lamid wahada yuwaafiqu in haweenaydii nebiga cayde hala dilay inuu abubakar sidiiq yidhi wuxuu waafaqsanya maa taqadama wixii soo hormaray canhu abubakar ka soo hormaray wey anahu man shata muxuu ahaa anahu man shatama nebiy ninkii qofkii nebiga caaya kaana lahu nebiga waxaa xaq u lahaa an yaqtulahu inuu dilo inuusi cafiyana xaqa u lahaa inuu dilna xaqa u lahaw laakiin annagu cafin mayna waa dilaynaaw walaysa daalika hawshaasuna ma ahaanin oo ah qofkii qof caaya in la dilahayo liaxadin bacdahu bacda nebi ala sla slam nebi maxamed gadaashii qofku qof cayda loo dili maayo laakiin nebi maxamed ciddii cayda markuu noolaana waa la dilahayay markuu nebi maxamed dintana waa la dilahaya wa haadaa sariixun wuxuu ku cad yahay fii wujuubi qatli man qof wujuubkiisa in la dila ay waajib tahay saba nebiga caayay qofkaasoo min muslim wa mucaahidin muslim iyo mucaahidinka waa aha qofki nin axmed caahid muslim mucaahidinka waa la dilahaya wain kaanat imra'atan haweenayba ha ahaato waanahu yuqtal waa la dilahaya waanahu saabiga yuqtal waa la dili biduuni istitaabatin iyadoo laga toobad aqbalina waa la dilahaya ayb bikhilaafi man qof khilaafkiis weeye saba naasa dadka caay qofka dadka caaya laakiin waa la shaabuugin oo waa la tacziirin oo waa laga toobad aqbali yaddantaa la ormahaya wa ana qatlaha haweenayda dilkeedu xadun waa xad weeye oo lilambiya ambiga usugnaada xuduud ambiya haweeneyda waxaa loo dilahayaa lianna abubakar muxuu ku yidhi muhaajir muhaajir muxuu ku yidhi haddaadan igala hormari lahayn waxaan ku fari lahay inaad disho maxaa loo dilahayaa liannahu xadlambiya xadulambiya wey qofki dhibcaay waa la dilahaya kamaa ana jalda man qof jaldigiis weeye sabacay kayrahum kayra ambiya xadun lahu jaldigaasa xad u noqonayo wa inamaa lam yamurhu wuxuusan u amrin abubakar sidiiq biqatli haweeneyda in la dilo wuxuusan u amrin liannu maxaan hadda wuxuu isweydiinaya reer quraan inuu ka jawaabo muxuu u dhihi waayey muhaajiro isnaanta din abubakar sidiq muxuu ohan waayey taas ka uu jawaabaya wainamaa lam yamurhu abubakar wuxuusan u amrin muhaajir wuxuusan u amrin biqatliha in la dilo liannahu muhaajir ijtahada waa ku ijtahada waa ku dadaalay fii haweeneyda dhexdeeda ee arrinteedii wey wa camila laha wuxuuna u sameeyey xaddan xadbu u sameeyey ilkahana waa kelida gacnaha xadbu u sameeyey fakariha wuxuu qoonsaday wey abubakar wuxuu qoonsaday an yajmaca inuu kulmiyo calayhaa calalmara ah, ayuu qoonsaday xadayni laba xad inuu ku jamciyo marka hore ilkaha laga siibay gacanta laga gooy haddana inuu yidha hala dilo laba xad ku jamciyo mukoosado iska dhaafay wa yuctamar waxaa kaloo suurtagala annahaa iyadu aslamad inay islaamtay oo wataabad ay toobad keentay faqabila waa aqbalay almuhaajiru ayaa aqbalay ibnu umaya ayaa aqbalay towbadkaa toobadeedu buu aqbalay qabla kitaabata abibakar abubakar intuusan kitaabkiisa soo gaarin ayay intay islaamtay iyo toobadii ka aqbaday waana iska daayo saasaa dhici karta wa huwa hawshan inuu toobadeeda aqbalo oy soo islaamtay oo xadka uu ku sameeyana maxalu ijtihaadin maxal iyo hawl lagu ijtihaadow waa nin mujtahida oo caalima ah oo ijtihaaday wey sabaqa uu hormaray fiihi dhexdiisa waxaa hormaray maxalkan fiihi maxalka waxaa hormaray xukmun xukun lagu ijtihaaday baa hormaray falabnu qayiruhu abubakarun abubakarna ma doonin mar wuxuu haddii saxaabi ku ijtihaaday anuuna ka daba tegi mahayo laakiin faraan ka qaadahayaa maxaa dhacay liana ijtihaada ijtihaadka uu mujtahid sameeyo laa yunqad laguma buriyo bilijtihaad ijtihaad laguma buriyo qaacida usuuliya alaysa kadalik qaacida usuuliya fiqiya wey qaacida alfiqiya qaacida usuuliya ayuu maxay shekh islam timi kuu sheegay marka haweeneyda waxaa loo dili waayo imaa inay islaamtay oo toobadeedii la aqbalay waa imaa in lagu ijtihaaday haddana ijtihaadkiin xad kale laga dabageeye la diido farax laga qaaday laakiin xadkeedu wuxua sida asalka in la dilo warrawaa waa wariyey xarbu ibnu ismaaciil alkirmaani ayaa wariyey wey caalimkaas ayaa wariyey fii masaaili masail imaam axmed ayuu wariyey can leyt ibn abisunayn eh, buu ka wariyey can mujaahid ibn jabr buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi uutiya waxaa loo keenay cumar baa waxaa loo keenay radi allahu canhu birajulin saba nabiga cala sala slam baa loo keenay faqatalahu waa dilay wey uma qaala wuxuu yidhi man saba allaha aw rasuulahu aw axadan min ambiyaaihi faqtuluuhu warku waa iska dhajiriho abubakar cumar markii loo keenay nin nebi maxamed caaya wuxuu yidhi nebi ambiye qofkii caaya oo rususka ilaahay caaya waxaa weye faqtuluuhu ka takhallusahu wa qaala mujaahidu wuxuu yidhi mujaahid mujahid can ibn cabaas wuxuu ka wariyey ayumaa muslimin saba allaha aw rasuulahu aw axadan min alambiyaai caaya faqad kadaba waa beeniyey birasuuli illahi buu beeniyey wahiya riddatun wahiya sabliguna riddatu waa riddo wey yustataab waa laga toobad aqbalhaya fain taaba hadduu toobad keeno waa ilaa qutila waa la dilaya toobad keena islaamku kugu soo noqonaya laakiin xadkii weli waa laga fulsanaya la soco hadduu islaamku kugu soo noqdo riddadii ka soo noqdo laakiin yuqtal bilxad xad baa loo dilaya muxuu ku wa ayima mucaahidin mid kastoo ku jira oo sabacaya axadan min alambiyaa faqad naqada waa buray alcahdu cahdiga waa buray faqtuluuhu dila asaga mid mucaayido ballan ku jira hadduu nabi caayo waa bura ka shaqaysa asaga warawa waa weli xaarbi ismaaciil baa weliyey sidoo kale ayadan ku noqonaya ana cumar qaala wuxuu ku yihi linabatiyin nin beereley wuxuu ku yihi nabad nabad waxaa la yihahdaa dadka deganaa shaam shaam oo suuriya iyo lubnaan iyo falastiin iyo uduniya deganaa oo beerelayda ahaa oo reer faris ka soo jeeday ruum kasoo jeeday ayaa la oran jira nabadiyiin nabadana waxaa loogu magacaabay leeyihiin lanno beeroqodotay ahayn biyahay dhulka kala soo bixi jireen dalabay dhulka kala soo bixi jireen marka nabadiyiin baa la oran jira waa niman qodata ah waa niman qodataa ah, la oran jira dhulka qoto biyana kasoo saara miro iyo dalabna kasoo saara marka markuu nebigu tegay cumar shaam markuu tagoo la furtay ayuu ninkan kitaab u qora qaala linabatiyin ninkii nabatigaayoo beeralayda wuxuu yidhahda qodotada wuxuu ku yidhi alladii kaasoo kataba lahu uu u qoray kitaaban uu u qoray xiina waktigii dakhala cumar uu galay shaam waddanka shaam uu galay wuxuu ku yidhi waqad waqaca iyada ka dhacday minhu ninkii nabatigaahaba waxaa ka dhacay shay un waxbuu jirin wuxuu jirina waxay ahayd cumar oo muxaadaro jeedinaya ayaa wuxuu yidhi man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah markaas wuxuu yidhi ilaahay dad ma lumiyo ilaahay dad hee qof ma lumiyo markaas cumar wuxuu yidhi warnigu muxuu leeyahy iga turjuma markaasaa leeyahy waxba uusan sheegin iska xatar baqsay saasoo cali muxaarada ma wada darsi ma wada haddana hadalkii ku celi markaasuu warnigu wuxuu yidhi ii sheega markaasaa saasuu markaas cumar la soco dadka kuu turjumaya luuqad kaa turjumaya waa inay yihiin dad imaana waa inay aamin waa inay luuqadana waa inay yaqaanaan aamin waa inay yihiin haddii kale waxay ku dhihi kufriya gaaliba waxay ku dhihi saasiya saas kuy tawxiid weeye ku been bay kuu sheegayaan ibnu cutaymiin ba hadda kor ku dhaca marka waa khatar sidaas daraaddeed kutubul fataawa bay ku qoran tahay ka soco muxuu marka hadalka markii loo sheegay inuu hadal khalada ku hadlay buu cumar faqaala cumar wuxuu yidhi lam ucdika kumaan siinin almaana cahdiga ballan ugumaanaan siinin fatudkhila markaas aad geliso calaynaa annaga dushannada fii diininaa diintana waxaad rabtaa aad ku soo darto annaga diintana aad nooga waranto fatudkhila calayna diintana oo busha aad ku samayso oo qaybo ka mida diido annaga waxaa weeye asma alqadar walqada ayuu beeninaya ila masaladu maxay ku tacaluqdaa waa masalo ku tacaluqa masaa'il alqada walqadar ilaahay qofku qada ku xukumay inuu lumiyo waa lumhayao qofka ilaahay ku qoran inu hanuna waa hanuunahay masalat lqada walqadar baa laga hadlaya isagu taajubeeninaya dad muslimiina ah meesha jooga oo luuqadiisa fahmaya marka tii cumar ku haystaa marka muctika kumaana siinin alamaan fatudkila markaad aad gelisa calayna anaga muslimeed fii diina diinta inaad alla xarta aad kusoo darto lain cudta haddaad ku noqoto la cadlimanna garaaci oo garaaco kugu dhuftee cunuquka wallahi qootan kugu dhufanaya hadal dambe oo qaldana diintan haddaad aad afka ku kala qaado qootan kugu dhufanaya caadka waa guraya fahaada cumaru radia allahu canhu waa cumar wey bima xadarin meel ay joogaan weliya xaadir yihiin min asaxaabati saxaabay xaadir yihiin min almuhaajiriina walansaar yaquulu wuxuu odhanayaa lihaada mucaahidi buu warkan ku ohanaya wuxuu kule diinta nid haddaad wax ka sheegto qoortan kugu dhufanaya dhiiggaaga oo banaanaanaya waxaa weeyaan lagu dilahaya nebi maxamed ninkii wax ka sheega diinta nid wax laga sheega mse kama sheegin waa kasi dabtay innaa anagu iyo lam nucdika kumaanaan siin alcahda ballanta kugumaanaan siin buu yidhi calaa an tudkhila inaad geliso calayna anaga dushannada fii diinina diinteeda waxaata inaad ku soo tarto waa xalafa cumar waa dhaartay wey waa xalafa cumar waa dhaartay lain caada hadduu ku noqdo layadrimanna garaace oo garaace oo garaace cunuqahu qoorta inuu ku dhufto wey fa culima waxaa la ogaada bidaalika hawshaa waxaa lagu ogaada cumar uu ku dhaartay muhaajiriinii ansaarna ay joogaan ijmaacu saxaabati radia allahu canhum baa lagu ogaada calaa ana ahlalaxdi dadka cahdiga ballanta leh laysa lahum uma sugnaanin an yudhiruu inay muujiyaan oo alictiraada inay diidaan oo bushiyaan calayna anaga dushanada fii diinina diintanada inay ictiraad iyo bushiya diidiin ay ku keenaan wa ana daalika ictiraad inay keenaan oo diido keenaan oo bushin keenaan mubixun wuxuu banaynayaa lidimaaihim dhiiggoodu banaynaya waa ka takhalusayna waina haada oo nebi maxamed oo lacaayo waina haada min acd ictiraad waina min cafwan waina min acd ictiraad ictiraad iyo bushin iyo midka u weyn waxaa ab nabiy wahina min acdam ictiraadi saba nabiyu nebigoo la caayo sal la ala sl wey ictiraad ka weyn iyo bushin iyo durib ka weyn nebi maxamed la caayo miyaa jirta ma jirto wahina min acdam ictiraadi saba nabiy sal l nebigoo la caayo wa haadaa daahirun taasoo iska muuqata abriya laa khafaa'a bihi wax kalsoodina kuma jirto haddaad wax fahmaysa wa ruwi waa la wariyey can cumar can ibni cumar baa waxaa laga wariyey cabdullah ibni cumar annahu mara biraahibin nin suufi ah oo qays ah oo nasraane ah, oo oo culummada nasaarada oo meel joogu soo maray faqiila lahu waxaa lagu yidhi haadaa ninkaa raahibkaa oo qayskaahu yasubu nabi nabi maxamed buu caaya baa lagu yidhi faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi low samictu haddaan maqli lahaa laqataltuhu aan dili lahaa sheekhisaamtami qeyrkiis waxay leeyihiin waaba loo sheego waxaa lihi nebigu caaye muxuu u leeyahy low samictu laqataltuhu riwaayadka qaar baa waxay sheegaya ninkiibuu seefta u siigtay markii lagu yidhi ninkaanu nabigu caaya itusa wuu yimid markuu yidhi seefu gal kala baxay nasraanigii waa qayliyey wuxuu yidhi waxba samayn maxay u dilaysaa dhiigii maxaa ubanaysanaysaa balan baale maxay u dilaysaa nabigaan caynay markhaati ka biina nabiga caaya warau nebi ma caayo weliga kala afbaxeen nin culumaan ahay oday baan ahay waa nacnacyihi markhaati baa dhammaystiri waaye ibnu cumar markii hawshuu caddaatay ee u caddaan weyday inuu nabiga caayo oo ka baqay nimanka warka u keenay inay ninkaan ku dirayaan in la dilo ayuu hawsh ka istaagay marka hawshuu cadaan wada laakiin hadday u cadaan lahayd buu le shekh islam jimi khayrkiisba uu ka takhalusi lahaa wada laakiin hawsha u caddaan weyday markaasuu leey low samictu anigu hadday egtayda maqli lahayd isagoo nabiga caahaya laqataltu waan dili waa dili lahaa laakiin hadda warka way caddaan waayo hadda warkii way caddaan waayo ayb wadakara wuxuuna sheegay wadakara waa sheegayne hada alxadiid xadiidka cabdullahi bni cumar hayru waaxidin hal wadaad wax ka badan baa uma badan baa sheegay wataqadama sidoo kale waxaa soo hormaray xadiiu sabiiq baa soo horumaray ibnu casr ninkii la ohan jiray maca cumarin cumar la jidkiisa wey ninkaa qishiisa hadda annaga nooma soo hormayn lakin waxay ahayd nin dhallinyaraa u ahaa qurux badan timo halkaa joogaan reer ciraaqa waxaa weeye nin saaxibu shubahaad buu ahaa wuxuu imaan jiray dadkuudan wuxuu leeya nin oo aayaddan ilaahay saamiyihi wadaariyaati darwaa baa la yidhi falxaamilaat waqdaa baa la yidhi meel kale waxaa lagu yidhi falcasifaati cas baa lagu yidhi meel kale waxaa lagu yidhi aayaadka qur-aanka fooda isu gelin jiray tan maxaa laga odhan tanna maxay tahay macnaheedu muxuu yahay halkale saas aayaadku isu ufajiray camar baa maalintii dambe loo sheegay markuu u yimid ayuu saa u fiiriyeyo isagoo imaamadii madaxdooda maradu ka qaaday madaxuu saa u fiiriyey cumar wuxuu rabay inuu ka fiiriyo inuu madaxu xiiran yahay calaamadii khawaarij oo madax xiiran hadduu ku arki lahaa inuu madax la ku cugo markuu arkay tima dheeroo garbaha jooga inuu leeyahay ayuu yidhi khaarij maaha mid kaamey takfiirka maahane si kale shibaha ugu dhacday faru ka qaaday ulbu kala daala madaxu ka dhiijiye dhiig ka soo daatay wuxuu ilaahay ballankii wix aan helahayey iyo waswaaski waa iga baxay cumar waxay dilin faraga biskoodeen bas buy haddii marka jin kaa booday waxaa weeye asxaabul ulqiya waa lagu garaacay jin kaa booday hadda wuxuu yidhi caafimaad qab wuxuu yidhi hal sano oo lama hadli karo qof la fadhiisan karaa ma jiro laba ninoo meel fadhida hadduu yimaado ka kacdo yaan laba hal fiirinayna xaalka haddaad toostaan khayr haddaad toosi weynana markalo ulbay ahayda seef wey magaca ugu funayna asxaabu shubahaat washukuuk waxay u bahan yihin quraan in lagu akriyo dadka qadba maanta dhan su-aal iska wada sheekhu sidaasna ka wada hoos wuxuu baahan yahay asxaabul uqay inta la geeyo quraan lagu akriyo war diinta waa la bartaa markaad diinta baranayso wixii kugu yimaada culimada la weydiiyaa wixii diinta marka diinta baranayso kutubda ku dhex jirta ishkaal hadduu ku yaha haa sax sheekhu diinta masalada ka warramay laakiin haddaad rabto masale diinta oo dhan inaad su-aal ku barato sheekhow masaladaasna ka waran sheekhow taasna ka waran warin diintasaa lagu bartaa diinta kutub baa laga bartaa oo la raacdaa ula socota shubahaadkana weligaa iskale haddii shubha kugu dhalato ha isku dayin inaad maanta markiiba xal ka gaarto haddaadan xal ka gaarin takfiirka inaad iska xaadirso haddaadan maanta takfiirkii aadan xaadi masalada go-aan ka gaarin suufiyada inaad iska xaadirso war masalada waa la baaraa waa laga baaraan dagaa bismillaahi baa la yidhaha salliga nebigaa la badyaa biyo qabow baa la cabaa midigtaa loo seexdaa xawla loo khilaawaya tartiib sheeh aswaad isa u tartiibsan marka ninka asaga hawshaada ku dhacday marka kaanad cayd muxuu ka wadaa kaana wuxuu ka wadaa asxaabu lshubahaat waalfitan iyo diinta dadka duraa waa la garaacaya waa la dilaya adiis joojow wa xadiisu cabdulahi xadiis ibnu cabaas fii shacni caaishati asna waa soo hormaray wa aswaaji nebiyi khaasatan asna waa soo hormaray kanna maxay ahayd xaasidka nebi maxamed ciddi cayda oo tacnida in la dilahayo oo xaasaska nabi axmed iyo caaisha qofka tacniya uu nebi maxamed durahayo ayaduna waa jirtaa mida ayadaa wey wa bikhabari khaalid ibni waliid weeye khabar khaalid ibni waliid asna waa jira annahu qatala waa dilay khaalid ibni waliid imra'atan buu dilay sabat nabiga sal nabig ilahi caydow rawaahu axmed baa wariyey qisadaan axmed baa wariyey iyo khalaal iyo ayaa wariyey wey ayb mursal baa lagu sheega lakin ya waa la saxiixa muciid iyo eyrkiis waa saxiix waxay dhaheen saxiix wey maxay qisada haweeney baa nabiga cayday markii loo sheeg alweliid madaxu ku dhiftay isaguna ibnu mubaara cabdulahi ibnu mubaarak baa sheegay bisanadii buu sheegay ana karfata ibnulxaari alkindi saxaabiga asaga wa kaanat lahu ninka la arfa suxbatun suxbulaha saxaabigu ahayo nabigu arkay samica wuxuu maqlay nasraaniyan nin nasraaniyu maqlay nin nasraan kristanu maqlay oo shatama nabiga sal nabiga ilahay caayoy fadaraba waa garaacay fadarabahu amiir hadda amiirkala weydiinaya dala soco khaalid haddaan soo marin amiir ma weydiin kan amiir ma weydiinay war meesha amiir ma jiro gaar baa ku dhacday amiirna ma jiro qolaa waxay ku leeyihiin qolaa waxaa jira ku qortaa manhajkooda jamacadda somalia kamid waxay ku qortaan manhajkooda qofkii gaalnimo ku dhaca waxaa loo xaalaynayaa qaadiga su-aal baan weydiinay qayba ayaga ka mid a ah. waxaan idhi weyn alqaadi waa sax waabna gol qaadiga weyna maya qaadu ama qaadi aan jirin oo ah sidii kii eh, amiirkii shiicada oo sidaabka galay oo kale ayaga xog oo majhuula oo la aqoon oo goor imaan doona aan la aqoon oo jir haddana la goor imaan doona ilaahay og yahay wadadeediina aan balgu jirin ayay waxay ku leeyihiin amiirkaa loo geynaya amiirkeeda weyn amiirku war meeya baa lina u geyne indhaha cirkau taagan madhab baaila haddaad dadka manhaj uga dhigto oo waraaqa ku qorqorto oo ta waa u akrinaya manhajka jamaacada aad tiraahdo baail iyo diin la-aanba dadka iyo carruurta aad maxay ku mashquulinaysaa laakiin nin weynu wax yaqaana waxa noocaasoo kale looma sheego weyn amiir sheekh ninka loo gey ninka nabiga xagee jooga goormu imaanaya idigu taladeeda ma haysan xataa hadday dhilaha amiirka nagaa loo geynaya asaga xadka ka fulinaya xataa waxbay ahaan waa yeeli lahayn waxaan leedahay runtii sadaqtu baa odhan lahay amiirkinu meel ha noo fadhiyo ninka hawsha kale u keenaynaa beerkan aad ku dhufto annagaa beecayn la gelina gacanta keena halkan kaa sheego nimankaan rabnaaba keeni <laughs> laakiin amiir aan jirin oo sheega baraleeya xagee jooga amiirka subxaana wadayaa waxaas carruurta loo qayminaya dadka loo sheega dhaliya loo sheegayo waa waxaysa ku xusacbalaada waa madaxa lagu dhuftay fadarabau fadaqa wuxuu burburiye wey fadaqa wuxuu burburiye wey anfagu sankiisiibuu burburiye wey sanku burburi sankugu kacay marka ninkiina waa ka cararay inuu duri reeyay ninka cagab caga dayo fa rufica waxaa loo kari yeelay ilaa camr bn alcaas oo amiira oo masar haystaa qaahira haystaa iyo iskandariya ayaa loo kari yeelay waa qadiyadaasa hawshaasaa dhacday waa loo dacwooda faqaala wuxuu yidhi camr bn caas wuxuu yidhi inaa anagu muslimiin haddaan nahay qad caaynaa hum nasaarada waxaan siinay alcahda ballan baan siinay waaahudima ballan bay ku jiraane maxaad u dishay buu ku yiri faqaala arfatu wuxuu yidhi macaad allah allaa hufan buy alla ceebka hufan ceebka saliimkaa an nuciyahum inaan siino alcahda ballan inaan ku siino oo raalli uga noqonno calaa sabbi rasuulilahi sal tugan cayanan raalli uga noqon ballan ku siina faqaala lahu camr baa wuxuu ku yidhi sadaqta alla ilahi runbaati waa iga hoos baxdee raalli ahow xumaad baa kuu xiran samayn baa kuu xiran xaali xumayn qaada waa runtaa raalli ahow hawsha maxaa le waad saxan tahay lagu kala tego hawsha ayada in kala tego marka waa masala saxiixa fahaadihi bikuli sheekh islam taymiya waa gabagabo fahaadihi midaan ayadaa aqwaalu saxaaba weeye wataabiciin weeye lahum biixsaan radia allaahu canhum wataabiciina biixsaan eh, kuwii ku raacay ixsaanka ilaah ku raacay radia allaahu canhum saxaabadan raalli allah ka noqdee aqwaashoodii waa kanaa weeye haddaad saxaabo iyo taabiciinaysa ijmaacoodii fama naasu ilaa hum weyo sheekh manhaj marka meelaha lagu qorqoray iyo qusacbalay sheeka bereley iyo amiir baa loo baahanya aysan ku wareerinin sheekh way isaga tag warka ayaga kitaab waad haysaa sunnana waad haysaa ijmaacu saxaaba wa taabiciina waad haysaa ijmaacu fuqahaana waad haysaa berri waxaan ka taqalusi doonaa wa ama alictibaaru qiyaaska soo maaha berri gadhegeysa insha allahu tacala hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed